alcaqabat thaniya caqabadi lamaad hadihi maxaluha wamabxasuha fi sanati halisata cashara sanadkii kumii sadehaad min annubuwa nabanimada gurowd yawafada ma inseeday cala rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulshay korshe inseedeena talaatatan wasabcuuna todobaatan isado rajulan min rajulin rajul ay amraataani lama bilaamood imraatay kasoo min carabi lmadinati madina carabtood kumid eh fabayacu labalantmen arasuula sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha iyo labalantmen cinda alcagabati duurti abdiye cagaba guur waaha yani cinda alcagabati duurti abdiye iya kala balantmen cagabadaas oo lamaad sanadkii hore duurtiyeeda abdiye kala balantmen tumi lama gof sanadkan sadex sanadkan mayb waaha duurti baaliela hadana todobaatan iyo lama iyo todobaati sadimidl ilan bilaama kala balantmahayan balanki yoola galaangmayla waatilay aha ala allah ala an yacbudu ini caabudan allaha tacaala ilahay caabudan walaa yushriku an liwadaajine bi bilahi lishay an liwadaajin wayamnacu arasula rasuulka ini reeban ida haajara huwa rasuulka hadin hijroodo ilayhim ilaa ahli yatriba yatriba ehelkood hadin hijroodo sookan an habaho fade wadinkin kooyo fade hadisin kooyo biman ciidano idifaacdan ali rasuulka uma akraju bahn yani isku biyen uma akraju hasku saaren isna casharatu min lama naqiban min naqibin malaagyaale iyo hasku saaren oo minhm min asabciin todobaatonkiina kumide minhum min almadkuuriin hadlasheegi kumi todobaati sadidi of kumide faqala rasuul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki lahum maynka golay lahum lilwafdi wafdigi may ngaray antum isin ama lahum lisna cashartumi lamadi may ngaray antum isin wukalaa wakiilin yatin calaa qawmikum qoomkin korsho iya wakiilinkuatin lalargo qoomshi raishi iya wakiilku ay bima fihim fi lqawmi qoomka dhadi olihadi wakiilku atin kufalaa kafiilin yatin kakafaalati lxawaariyiina xawaariyiinti kafaal kafaaladooda oo kale liciisa bni maryama ciisa bnu maryam xawaariyiinti sugnaadeen sidi kafiilin nhaayen oo kale kafiilin atin waay waana anina kafiilun calaa qawmi anina tolka iyo kafiilan ahaa farajacu nagden ila madinati madiniyan nagden faintashara lislaamu islaamkia faafay fiha fi lmadina kafaafi aktara intishaaran faafow aktara badan min almarati lula tookidi ula kusii badan alcagaba buurti athaniyat lamaad hadihi maxaluha fi sanati thaniya halitata cashar sanadki tun i sadehaad oo rasuulka hijridiis la deedi min anubuwa likroogiya wafadama in xaadire cala rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi korshe xaadireena alaaat وasabcuuna todobaatan isd rajula min rajulin i mraatani lama dilaamood oo min carab madina madina carabtool kumide todobaatan isdid manaa itnaa wasituna lidun iyo nayaw lama may haaden khasraj min alkhasraj ya ku ahaaden wa axada casharatu miko gofna min alawsi osi khasrajin lama gabilsdhaladeen la yani waafi masala madina sa degaayeen abnaa bani kayla leraay kayla dobdi kayla leraay awlaadiye kolkan yani waa kay masalan hood tir ahaan leelona qabiilka may badnaaye khasrajinta badnaay yani reed yani khasrajinta badnaayeen saas daraadiyo todobaatoy lama khasrajin ahayn tumi kowna oo sii haayen fabaayacu la balantameen arasuula rasuulka la balantameen sala lahu alayhi wasalam cinda alcaqabati duurti agdiya athaniyati lama duurti lamaas agdiyaka la balantameen shardo cala an yacbudu inay caabudaan shardi sha allaha tacaala ilahay caabudaan walaa yushriku nlawadaajin bi bilahi ali shayan shay nlawadaajin wa yamnacu ini reeban arasuul rasuulkana reeban idaa waktigi difaacano reeban haajara huwa rasuulka hijroodo ilayhim ilaa ahli yasriba madina helkooda hijrood ama ilayhim ila ila ahli madina ahlimadina hijroodo hadii an meelitin wadinkan hambaon difaacdaan balon <coughs> kala gali marki dembe kolku yani malaadin hasku saaraa ledi todobaatan iyo sadedi gofa malaagas kusaareen bilaanti manaa lambilaamodahaniyo malaag mala kufadaayo madax minagdaaso bilaan waakraju hasaaren uma akraju hasaaren itnaa cashara tum ilama nagiban min nagibin malaag ay hasaaren tum ilama of oo malaagin oo eh. minhum min asabi min almadkuuriin hani adila sheegin kumide eh. todobaatan i sadedi gof tum ilamas kusaareen faqaala rasuulu sala allahu alayhi wasalam gaar ahaan may ngaray lahum itnaa cashara tum ilamadi gof may ngaray antum isin wakalaa wakiilin yatin calaa qawmikum tolkin korshoa wakiilku atin bimagiy wakiilku atin fihim fi lqawmi qoomka dhadiyo haadaw wali qoomkin lakubaha isin wakiilin isin lisin isin lisin direwa kufalaa antum isin kufalaa kafiilin yatin kakafaalati lxawaariyiina nimankii dharcadka haayeen khaalisiinta haayeen kafiilnimadood oo kale ciisa bni maryama ciisa bnu maryam kafiilan haaye nabilaahi ciisa nimankii kafiilkan haayen oo xawaariyin an khaaliskan haayen oo kale sin atin waay waana anina kafiilun kafiili ahaa calaa qawmi tolkay korsho a kafiil anin qurayslon walimuslim ehe qurayshe anin kafiilku ahay rasuul sala allahu alayh wasalam alxawaariyiin mana alxawaariyu may go alkhaalisu kano khaaliska u ka kafaarati alxawaariyiina kuway khaalisiinta haayen oo nabi ciise khaalisan haayen kafiil sidi kafiilan haayen oo kale kafiilin asin waana anina kafiilun calaa qawmi anin tolkay qurayshe oo walimuslim iyo kafiilan hawaay farajacu nagdeena qoomki todobaati dhowrki nagden ila madinati nagden faintashara islaam islaamkia faafay fiha fi lmadina ka faafi aktara intishaaran faafo aktara badan min almarati lula marki ula kusii badan asilatun hadi hadihi tan asilatun ti su-aale waay man wafada ayan sedi cala rasuli rasuulka an wafdiyey fi sanati halisata cashara sanadki tumisada ay rasuulka wafdiyey an sedi wafada fi fi thaniyati yani fi halisati cashar cala rasul halaatat وasabcuuna rajula وamraatani min carabi lmadina yani saas hal baayacu labalantamena huwa arasula nacam fabaayacuu arasula cinda alcaqabati thaniya maada facaluu may sameeyeen bacda albaycati balanka bacdishay uma akrajuu itna cashara naqiba minhum maada qala rasulu sala الlahu alay slam linuqaba mayngali qala nabiyu lilnuqaba antum kufal antum wukalaa cala qawmikum bima fihim kawukalai fakufalaa kakafaarat xawaariyin lcisa bni maryam waana kafilun ala qawli hal am hal aqaamu nagaadana bimakata maka farajacuu ila lmadina isla markiiba madina nagden alkhulaasa hadi tan alkhulaasatu warkooban wa fi sanati halisata cashara sanadki tumise daad iyo wafada cala nabiy nabag man wafdiyey sala allahu alayhi wasalam halaatan wasabcuun todobaatiisadi rajulan min rajulin wabraatani an xaadiren fabaayacuna balantimen arasuul sala lahu alayه wasalam albalantimen cinda alagabati guurti ahaniyati lamaad warajacuu nagden fanasharuu faafiyen alislaama faafiyen fi lmadina madina dagti islaamki faafiyen ligofka kubilaawtay tumilam gof sanadki lamaad todobaatunga sanadki sidaad ankooyen dhowr muslimiin ee kala naahiren manaa todobaatan ankooyen kalkun yani marba rasuul balanka lagali ini madinan hijroodaw iyo balanka lagali ninkoyeren manaa kadifaacan wala awlaadan iyo gagowan kadifaacano kadifaacanaha bestiya rasuulka bahi meelin hijroodo nagdi hijrat lmuslimiina muslimiinta yani hijroodowkoodi inti rasuulka ban hortiye muslimiinta meelin bahaw nagdeen hijrat lmuslimiina muslimiinta hijroodowkoodi ila madinati madinan hijroodeen haadihi maxaluha wa mabxaduha lama calimat marki ogaatay qurayshn quraysh marki ogaati bintishaaril islam islaamka faafawsha marki ogaati fi lmadinati madina kafaafi marki ogda ogaati yashadadat hiya quraysh adkaysay aladaa dhibka adkaysay cala asxaabi rasuuli llahi sala allahu alay wasalam ilahy rasulsha saakis korsho dhibka kaadkahayti faamara nabiy nabag amray hum yani muslimiinti amray bilhijrati jiroodo ila madina hijroodo walaxaaq helelaw biikwaanin walaalnyosho heleleyen alansaar ansaare fakarajo muslimiinti wali baha bahen min maka taa kubehen qof yatansi garsoode may wali ofan obso oo min an min an tamnaca ini reebtona kuobsadaayan hum muslimiinta reebto qurayshon reebto min alhijrati jiroodo kureebto waay waarada abubakrin abubakar amay doonay an yuhaajir rasul ini dadki hijroodo kudarsamo hijroodo dooni famanaca rasul rasulka kureebay ababakar kureebi fabakiya huwa abubakar baagaadi macahu maa rasul yabi makata kil baagahaadi kad oo kale anhaay kalku ani isbaan ani ba ini bahaluku yaabe yani rasul ah, sugeedi rajayes ini adbatuha bahew besigiya kaheri mana lama calimat quraish quraish marki ogaatay bintishaar islami islaamki faafa shay fi madinati kafaafi quraish marki ogaati oo muslimiinti saldhig helan ogaati yashadadad hiya quraish adkaaytay aladaa dhibdhihafaada ka adkaaysi yani waa kay cala asxaabi rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha saabdis korshoo dhibka ka adkaaysi faamara nabiy nabag amri sala allahu alayhi wasalam hum muslimiinti amri bilhijrati hijroodo makadi roogu waayana kalku isku bahaa madina baha ila lmadinati madina lang hijrood walaxaaqi faamara nabiy nabag amri hum muslimiinti amri bilaxaaqi heleelow liikwaanin walaalnyasho al alansaari ansaare reer madiine walaalnyogin oo reer madiine fa fakaraju behen muslimiinti min makata lamba suurtowti maki kubahi kufyatan sigartooda may wali ofan liajli ofin obso darteedo min an tamnaca ini reerto hum muslimiinta reerto qurayshun reerto koobsashadeed ama quraysh jidka siinsurunto waafa isbaaro badhikdan magaalada dhan waardiye lagobadi lamba lanshay reebo leri manaa behaayan muslimiinta saldhiga helena kalku milan bahayana milaska aruriyahena ninagdayana hada difaacnen hada reebnen elin yani wa kay kaufan liajli kaufin obso darteed iya kofiyan kabehen min an tamnac ini mancidahum yo quraysh quraysmanid min alhijrati hijroodo kumanid fakanuu may haadeen muslimiinta yatasalaluna kuusa siibidaw iyo haadin waaxidan hal haadi waaxid bacda waaxidin halin bacdishi hal haliyan sa siibidayen dadhowmadaayen wala saasan lima liyatamakanuu si inkasuurtowto nmakansadaano min cibaadat llahi tacaala ilahay caabudowsha insuurtowto makilamil ilahay tartiibin kacaabudan kakula manga waayana liyatamakanu si ingmakansadaan min cibaadat illahi ilahay caabudowsha ingmakansadaan aladi allahaaso imtazaja dheehay xubuhu xubullaahi alla jecelshay dheehay bilaxmihim laxmi lmuslimiina muslimiinta dhibkooda dheehay wadamihim dami muslimiina muslimiinta dhiishoo dheehay xataa saaruu ilaayo kuhaadan laa yacba'una kuwinin aaba weelan kuhaadan bimufaaragati awdaanihim wadanyaalkooda faarugowshin in aaba weelan walibticaadi fogaashin in aaba weelan can aabaayim aawyaalsho kufogaadeen wa abnaayim awlaadiyo kufogaadeen maadaama dalika alibcaad fogaashadaas taaseen tibta daaimata rida allahi warasuulihi warida rasuulihi daaimata dhib ala dhibbadeero bati marba ilaahay ridadiisa laayaan walba ning aragaan wadanka kufaarug kufogaa awlaada iyo dabkdhalati yani ida dhiban ata ariibnimada ida dhiban ata walba ning aragaan mana fakanuu yatasalaluna waxida bacda waxida kasii kasiibadaaye liyatamakanu sing min cibaadat illahi taala ilahi cibaadadiis aladi alahaaso imtamaja imta yani aladi alahaaso imtaza yani waa kay imt yani imtazaja dheehay xubhu xubullahi ala jecelshay dheehay bilaxmihi milibkooda dheehi wadamim wa bidamin diisho dheehay hataa saaro ilaa kuhadan laa yacba'una ku inin ab walan kuhadan bimufaaragati awdaani wadanyaalkooda faarugowsho ining ab walan kuhadan iwalibticaadi hataa kan hataa saaro ilaa hadan laa yacba'una ku ining ab walan kuhadan bilibticaadi fogaashin ing ab walan can aabaahim awyaalsho kufogaadeen waabnaahim awlaadiyo kufogaadeen maadaama dalika alibticaadi fogaashadaas taase inti badaaimaya rila llahi ilahi ridadiisa daaimay warasuuli warida rasuuli rasuulilahi ala rasuul ridadiisa daaimay sidiya yani ki jiroodo nogden fakaraju min makata kufyatan saasu waraadu may waraada abubakrin abubakar may doonaysun yuhaajirahu abubakar inay jiroodo dooni famanaca may reebay hu ku reebay arasuul waa ku reebay sala allahu alayhi wasalam fabakiya hu abubakar siyak baagaadi macahu maca arasuul rasuulka macasheheri bimakata kal baagaadi asilatun maada camilat quraysh may subidi bacda an aclimat hiya quraysh marki ogaatay biislaami ansaar ansaar islamki marki ogaati may subidi lama calima quraysh biintishaar islam fi madina istadad lada cala asaabi rasul sala allahu alayhi wasalam bimada amara nabiy nabaw may amri sala allahu alayhi wasalam asaaba may amri faamarahum bilhijrati ila lmadina kayfa kharaju sanben kharaju min makata khufyatan hal haajara abu bakrin macahum la faaraada famanacahu rasulu doonay laakin rasulka kureebi sala allahu alayhi wasalam alkhulaasa lama aslama ahlu lmadina ahlulmadina marka islaamen abalaga ahlu maka ahlu maka may ka xeel dheeradeen fi idaa lmuslimiina muslimiinta dhibawsho biha fiha maka laka dhibaw faamara rasul rasuulka amri sala lahu alayhi wasalam hu muslimiinti amri bilhijrati jiroodo ila madina laga jiroodo fahaajara bacdum bacdigood ihay jirooden fi itri baclin bacdi kal raaji lama aslama ahlulmadinati madina hilkooda marka islaameen ya baalaga ahlu makata ahlu makiya xeel dheeradeen fi idaa lmuslimiina muslimiinta dhibshoo ka xeel dheeradeen biha fiha maka laka dhibaw faamara rasuul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki amri hum muslimiinti amri bilhijrati hijroodo ila madina ling hijroodo fakaala fahaajara baclum bacligood ya hijroodeen fi iri baclin baclo raadki baclo bacdishay manaa fi iri baclin baclo raadki itifaaqu qurayshin quraysh iswaafogowsho marki muslimiinti fokadahayan arageen muslimiinti saldhigalan arageen yama iskadayeena rasuulka sala lahu alayhi wasalam horta lanka dacwada wadahay ay werin muxamed lay ma ahaa hadii suuba dulnoon galanti maka jiro aduma kamurooga ha ay noofakon ere itifaaqu qurayshin quraysh iswaafagowsho cala qatli rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay dilsha iskuwaafagen hada maxaluhu wamabaxasuhu lama ra'at qurayshun quraysh markii aragday ana rasuula sala allahu alayhi wasalam basaara lahu lirasuuli rasuulka nhaaden asxaabun asxaab anhaaden wa ansaarun daanjir gaara unsugnaadeen markii aragdi ansaar asxaab oo yudaaficuna difaacayan canhu can irasuuli rasuulka difaacayan markii aragdi wayanshuruna fidyaayan dacwataw dacwat rasuuli fidyahayan yasamamuu may go-aansadeen calaa gatli gatli nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabag dilshaya go-aansadeen wa waatafaquu quraysh ma iskuwaafageena calaa an yaakudu ini gaadan min kuli qabiilatin qabiil kasta ku gaadan shaaban lanku dhalinyadaa ku gaadan wayajtamicuu kuluman amaama daari daari rasuuli rasuulka daartis hortiyana kulman faida kharaja nabiy nawag hadi abahono larabo garaacanhu anabiya garaacan larbata rajulin ka larbati rajulin rajul garaacow shay oo kale rajulkaas waaxidin haliinko halinko eh. saas oo kalen garaacan saasa iswaafagen a wala taasun welen lima liyatafaraga damuhu damu nabiyi nabag diishaysishalsabo fi lgabaa'ili gabiiliyaalka mishalsabo oo reed falaa yaqdiru in awoodane aqaaribu aqaarib nabiy naba garaabigis reed awoodana cala muxaarabati lcarabi carab dhong laxarbiyosan awoodan kulin kuli lcarab wa saasa itifaaq go-aanka gooyen go-aankaas welib iblisa saxiiisileraayo lamaa ra a qurayshun quraysh markii aragday ana rasuula sala allahu alayhi wasalam saara lahu lirasuuli rasuulka inin haaday asxaabun asxaaban haaden wa ansaarun ansaarun sugnaaden markii aragdi oo rasuulkaba ansaar difaacayan yudaaficuuna difaacayan asaabtiyo canhu ani rasuuli rasuulka difaacayan naftiyo imaalsha ku jeelin markii aragdi wayanshuruna fidiyaayan dacwatahu dacwat rasuli rasuulka dacwadiis fidiyaayan hata rasuulka og milinroogni dhung hatayo naftiya dacwada fidiyaayan marki aragda islaamka faafaay aragdi yasamamo quraish may go-aansadeen calaa gatli gatli nabiy nabag dilshay iya go-aansadin bacda tashaawurin shoor iyo fidho bacdishe markiyo shoorino fidho wiin sameeyeen fi ma baynahum wali dhahdiyo haadina shoorin dhatiyo shoorin bacda tashaawurin shoor bacdishe fi magi baynahum dhahdiyo haadina shoorin dhatiyo shoorin faqaala abu jahlin abu jahl maynka goolay shoorki dhasis waha odayaal badana fadheeden sa wala kornang arg mana mamad sakadul kornang faqaala abu jahlin abu jahl kayfu banu kinaan melileraay oo rasuulka marki xajkima yani ladeedi meli degaayo mana meli gaalada nashir goolasraay melasa yashir goolan fadheeden faqaala abu jahlin abu jahl may ka goolay lahum liquraish may ngaray ina li an may laha ra'yan ra'yi lahaa ra'yi badan iyo hordhaan hasma moosiyen hordhaan ra'yi badan hadda odayaal hadjiyadiin haanoma erena maxbuusulbeled kuwaaleen magaalada ay kaxabisneen magaalada ay kubanay haanoma erena magaalada kubino duguneen doorkun duguneen haanoma erena dilneen ad ra'yi badan a hasla dhaafsadeen hataa hamiinkaas ra'yiga la gooyay mayla sheegay ibliis inika qayb qaadadi macnaha calaa suurati yani rajulin usoo eye qofko suuradiis bini aadam suursha suura ko tashakula ley macnaha ibliiska manaha tashakula lay mudug mudug askuweelkoro baniaadam askuweelkoro dadka dhaargalkor adi fala tashakula lay kolkun of calaa shakin askuweli weliba najda nimanka odayga oohe yani waa kay oday najda shayku najda ta askuweli mana makaanko leraa najda leraa maka barashe hayti odaygo qabiilado degaayeen qabiiladaasa odaysha malaasho askuweli markaasa dadka inkoy anina najda odaysha ahaa suuradiisisa askuweli mana lankina ma ewa najdobay soo ahaa yani wa kay indi quraysh kulma hayso muhamed dilshain kulma hayso hadeegi anin shirka lidaro fadeedi mana hadhawa marxaban aleriya gal de gali majliska inigo kufadheedi iblis waay an calaa surati shaksin kasood haminga suga yani suna shirka ka gali may waalay xisbi shayba meelka shireegda markolka xisbiga xisbi shaydonga meelka xisbi shaydanga meelka kusun bes sidiyaka koy dadkishayba soolan wedin ba meelo rogan ha bes meeliya sidii ka koy ra'yi kastoo lajeediyo kalku mayliya maxamed hoob la habis xabiska soo ka jaro hadin milo dacwadiis kufidiisada masuurta waa soo ed hadin hanumeeren wal dilne yani waa ki masalan binaanka binen magaalada kubinen magaalada hoobla kubi ciidan leh aruursaday hadina sadiilay ahaa danday kurooyer ra'yi soodaw ma eh abujahla ra'yi sheeni yani dilaaneer manaa waana maylka diley hal qof qabiilkooma dilaw qabiil kaste balanko alla kubiye oo si qabiiladaas kulmisho qof kasta bareed si haltook isla dhawen haltook isla dilen qabiil shay hadii is era faday kolku ana lanke la dilay aarsada era fadi qabiilki qaraabadi isku dhaladeen reer banu hasham reer banu mudalib adin aaran arikanong aaran era faden eh, intan carabe dhon bohol degaalimo koran ilen halkof ma dilne intan dhonga dilen alere kolku yani dilay karaadla nagdaayan ured dilay ogolaadayan saas waalnem bes hada ra'yi waari mana red shayku najda sunfiya sai weli sayilka sawkan waayeri mana si hadi waa kay abujahla sheegaay bacda tashaawurin shoor bacdi shay fima baynahum dhahdiyo haadeen watafaqu may waafageena yani ala an yaakudu ini gobdaan min kuli qabiilatin shaaban kugoadan isku go-aansadeen sama mu go-aansadeen alaa gatlihi bacda tashaawurin shoor bacdi shay fima baynahum bayna quraish quraish dationa shooreen faqaala abu jahlin abu jahl may kagolay lahum lilqawmi qoomki meere ina li anamay lahaa ra'yan ra'yaya lahaa maa araa anan araganakum isin isin aragahayna wagactum ini dhiidan caleyh ala ra'yeeri go-aan oo isin hadi weli iskuwaafagdan anang aragahayn ra'ye gabgu la ra'yigu suge wahuwa ra'yiga may buaha an naktula naxnu inaynu dilnohu hu muhamad dilnuwo ilaa aakirihi warka dheeray rid hadaa gaabi ahay fa agaro sugan ra'yahu ra'ya abi jahlin abi jahl ra'yisheya sugan watafaqu iswaafagan caleyhi cala alqatli dilkii korshe iskuwaafagan liyakuna si inhaado bad-u intishaar lislaami yani wa kay wala iyo in iskuwaafageen dulsha in iskuwaafageen mayba liyakuna si inhaado lianla yani bad-u intishaar lislaami islaamka faafawshay bilawshay si inhaado fi ayri makata maka heersha inhaado hada saasba ilahay na gadari manaa islaamka nimeelkal kafaaga manaa may wela maka lay hoor islaamka kafaafa wa haadihi tana xikmatun xikmo xikmadaasoo ilaahiyatun ilaahay she ku ahaati may wari wadalika arrinkaasna haabitun waxaasun lianahu shaaniye law intashara alislaamu islaamka faafa faday bimakata fi makata kafaafafadi lagaala lmubgaluna haano la dirafgeliyey oo qure carab e may erafadeena ina qurayshan quraysh araaduu may doonani milkaalcarabi carab milkisheefadeen facmaduu ungesadeen ilaa shaksin shaksiga oo minhu min quraysh kumid engesadeen wa waamaru amren hura shaksigaas amren an yaddaciya huwa shaksag ini sheegdo annubuwata sheegad liyakuna dalika alibdicaau sheegashadaas in haato wasiilatan jaranjaran haata linayli maqaasidi maqaasidi quraish quraish maqsuudiyaalkooda deerowsha jaranjaranka naga tireed taas era faden mana kol hadii rasuulka makalagooga faday makalay dacwada kusii wada faday ilaahay awooda reer maka inig oo yani islaamka ogolaaysiyo galbasho kurido weelo kor ilaahay laakin xikma ilahiya meelaka jarti low makalakafasasa era fadel nimanka carabta kale eh carabta kale man araga fadena quraish aramtan iyo kusaladena lankan iyo ele masaardena iyo ogol sa era fadel mana laakin hadii marba reer maka naftiyoba rasuulka dilshay go-aamiyahayaan rasuulka ba maka kubiyahayaan oo meel kaleba dacwadii ba kafaafti nini nini kale kakoyti dacwadii ba taas daraadiye madi maka marki dembaleha kanagati taas kalka meera korang nimankii mubkaliinta haayeen quraysh arantan weldan mero korang may wa quraysh naftiyo ba muhamed dulsey kataliyaya maka kubiyeen madina biyeen mana kolka xigma ilahay ayse kakoysi wahadi yani watafaqu iswaafagan caleyh alaa katlihi faagaro go-aamiyen ra'yahu ra'ya abijalin abijaal ra'yishe go-aamiyen watafaqu caleyh alaa katli nabiya iskawaafagan liyakuna badu intishaar islam iyo saas ma fadaane laakin saas aranta naga silaamulcaaqibi leray liyakuna sing nagado badu intishaar islam islaamka faafawsha bilaawshay singnagada fi ayri makan nagad lamuncarib mana oyo hadda saas mafadaan laakin saasa aranta nagatiyo wa haadihi tan oo hadda oo maka diinta islaamkaba maka mee meelkala kafaafahay xikmatun xikmo yani yani xikm xikmo maylere yani wadcu shay fi maxalihi shay la dijiyo meeli moosi ee la dijiye xikmo lere mana kalkun xikmo fayle oo halfaylo arintan tan xikmadaas oo ilaahiyatun ilahay shee ku ahayd alla subxaana watacaala ba taas dooni waan aramta ilahay may wali wadalika arrinkaas kaasina haabitun waxaasilon o bianahu shaniye law intashara alislaam islaamka faafafaday bimakata fi makata ka faafafaday lagaala mubgaluna haanila dirifgeli ay yani may baka goolo fadeena ina qurayshan quraysh araaduu doonan milkal carabi carab milkishee doonan facamadu quraysheed ingasiden ilaa shafin an gasiden shafigo minhu min quraysh kumide nabiy llahi maxamed wa waa maru amren hu shaksigaas amren an yaddaciyahu nabagi ni sheegdo annubuwata nabanimo sheegad liyakuna iddicaauhu sheegadowshaysi ing nagada wasilatan jaranjara ama deero ing nagada linays limaqaasidi maqaasidi quraish quraish maqsuudiyaalkooda deero deerowkoodana jaranjaranka nagada taasa leero fadi hadii islaamka madimaka kafaafadi laakin adimaka maka mafaafna binaankan godoli waayo watafaquu ma iswaafageena calaa an yaakudu ini gaadan min kuli qabiilatin qabiil kasta shaaban lanko dhalinyara ku gaadan yajtamicuu dhalinyartaas kuluman amaama daari daari nabiyi nabaga daarkis hortee ku kuluman faida waardaynagadaano binaanka kuluman faida kharaja nabiyu nabag hadii bahona larabuu garaacan wa nabiya garaacan larbata rajulinka larbati rajulin rajul dhufushidiis garaacan rajulkaas oo waaxidin halinko eh wala taasun maya lima liyatafaraga damu damu muhamad nabiylahi muhamed dhiigkaysi shaltabo fi lqabaili qabiilyaalkan shaltab daraadiye taasa iskuwaafagan a oo falaa yagdiru reeda dhowti garaabadiis ooba kahan lankaan maylan diri argoosdaan eran falaa yagdiru agaaribu agaaribu nabiy nabo garaabadiis reedan awoodna calaa muxaarabati alcarabi carab laxarbiyawshan awoodna kulin kuli carab carab kulishan laxarbiyan awood walaakin allaha tacaala laaknay larey iraadat llahi fawga kuli iraadatin iraadatullahi llahi ilahay doonustis fawga kuli iraadatin doonus kasta fi kusaraysa waay hadii dadka kulisho adduunka wali roogo oo wal doona laakin ilahayna si gooni doonatan ilahay laymeel maraas macnaha ilahay ilaahis lankoorkoo kormale iyo may fadeen ini islaamka dacwadiis dhong lankaasa wed rasuulullahi wed sala allahu alayhi wasalam dilaan oo dacwada dhan meelo kahersadeed laakin ilahayna may dooni subxaanahu watacaala ini makada hadda rasuulka kubiyaayaan man galanna saare korna ilaahay badbaadiyaw madinan bahaw dacwadii meelaha kusii fidiyaw tartiib tartiib makadii naftiya gobsadaw oo sanamkana ilahay kutirtiraw maka taasoo kutirtiri doon taasa ilahayna doon kolka ilahay idaadidislan korkooy kormale sidi ilahay walandoomle eranta liyaas mana iraadatullaahi fawqa kuli iraadatin wa ilahay doonistiisiya iraado kasta kusaray doonis kasta doonas ilahay kusaray iyo may doonin rasuulka ini dilaan ilahay may doona ini rasuul badbaadiyo waan dacwadiina fidsado langna galan intaabana rasuulka geediyo intaas odo ay roogen ya ilahay badbaadi yani walakin allaha tacaala ilaahay aclama huwa alla may ogaahiyey annabiya sala allahu alayhi wasalam a ogaahi bima walaalya ogaahi itafaqat quraysh quraysh iswaafaqday calayhi calaa ma ma korshe iswaafaqi dilkaal iswaafaqi kama dambeska saacatu sifir maybu aha saacat hibil hibilo kalku yani xiligaas soob la deere un roog beler kuba kuba unika badbaadiyaanima kataabado koran iskumood kalkun sidiya ilahay dooni walakin allaha aclama huwa rasuulka ogaay annabiya sala lahu alay slam bimaagi ogaay itafaqa gorayshun caleyhi ma kulshay iswaafaqdi wa amara allahu tacaala ilahay ma emray hu anabiya nabag ma emray bilhijrati hijroodow ila madina madina lam hijrood isnarkiba ama yani duhur eh maalan e oo idlon iyo rasuulku soo leelanyi idati galaay oo nseeda ay hayta abubakar nseedi abubakar o yani marki nseediya nshe hilki nsheegana rasuulka geedka hata hadleelan cilo laliskoyana idakooy hortaba idasali jaray laakin ciligan makoy jarni rasul geek wali jar bes yani aranga jarte koley dhaafa eri bes rasulka sidi idikaseedi abubakara lataladi abubakar o aranga kin sheega faday yani waki masalan ida ehelka awlaado binaanka biyo eri markaasa rasulka mer an ehelka abubakar mer ehelka ala rasuul allah aishi iyo oo zawji suugani kaamahdi iyo asma iyo han ehelka ale walma sheegayan sirta mafaafiyan bes rasul markaas mayliamraynan hijrood oo kun hijroodo fade ereed yani walika hijroodo fadni adina oobirhaasa adika jirteen ka reeri rasuul alahu sala allahu alayh wasalam lam halaada diyaari lamadan halaada kasafaraaneri a yani waki masalam sidiya lamad halaad nindi binaanka inti inti ninjey oo kuna yani inti inti nasukoyno nini dee kuba adini daa kuba inti inti nasukoyno oo kuwaan baaneri fayla sidiya ka go-aansaday isla markii diyaariyeen aisiyon yani waka masala asma n gurigilka safar fadi i sahaysi i walaagi si diyaaridaa dat ah, nifaaqin hata leerahay mana wa mara nabiy naba wa mara allahu ilahay amray huwa nabiy amray bilijrati jiroodo ila madinat madina laga jiroodo as'ilatun haadi tan as'ilatun ti su-aale wa mataa goorme samamat qurayshun quraysh go-aansati calaa qatli rasuuli sala allahu alayhi wasalam samamat qurayshun calaa qatli rasuuli iya go-aansati bacdama ra'at quraysh marki aragday ana rasuula sala lahu alayh wasalam saala lahu asxaaba ansaar yudaaficuunahu canhu wayanshuruna dacwatahu samamuu ala lafli markaaso yani ala ayi shayin itafaqu itafaquu ala an yaakuduu min kuli qabiilatin shaaban limaada itafaquu cala dalika mayna iswaafagan ahay yani itafaquu cala dalika liyatafaraga damuhu fi lqabaa'ili falaa yagdir agaaribuhu cala muxaarabati alcarabi kulihim afa amara nabiy yani wa kaysa hal akbara allahu tacaala ilahay in kabray arasuula sala allahu alay slam bidalika nacam lakin allaha aclama anabiya sala allahu alayhi wasalam bima itafaqat alayhi qurayshun walkhulaasa cazamat qurayshun quraysha go-aansati calaa katli rasuul sala allahu alayh wasalam ilahi rasulsi dulshe go-aansati bacda duyuuci lislaami islaamka faafowshay bacdishay bacda duyuuc duyuuc mana idaacad ilera faafowle bacda duyuuci lislaami islaamka faafowshay bacdishay wlhijrati bacda buyuc hijrati hijri faafawkeeda bacdishe faatamaruu shir dhoolen bi binabiy nabaga shir dhoolen dilshe iyo shir dhoolena kataliyan faamara allahu tacaala ilahi amri allaha arasula amri bilhijrati hijroodowi amri hijrat lmustafa sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulsha hijridiis hadihi maxaluha wamabxasuha kusoo hagaabiya warkan hagaabiya hijrad eedan dheeraytay tawajaha rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulsha afka aadi injihaysidi ilaa abi bakrin injihaysidi waaclama huwa rasuulka ogaayo hu ababakar am ogaahi biamri llahi ilahi amrow shay lah lirasuuli amri birhijrati amri saasa ogaayo anawala fasaxa idin alisi fasala abu bakrin abu bakar suaali huwa nabiya suaale suxbata la saaxibo faqaala nabiyu meeray nacam ha ila saaxiba seli uma haya-a lamadii o diyaarsadeen raaxilatayni lama lama halaad iya diyaarsadeen lisafarihima safari nabiy saaxibi nabagi saaxibshi safarkood iyo lamracaas siyaabsaden wa acbaya rasuulka i saaxibshi abubakar siyen huma raaxilateenkiya siyen lidaliilin maahirin lidaliilin ko jidka maahirin dalkas e eh, dal yaqaan e kaasa siyen wa mara wa mara amreen hu amreen an yajiia bihima biraaxilatayn ini lakooyo bacda talaati layaalin sidamin bacdisha ilaa kaari tawrin jabalkii kaaru tawr reeraayin lakooy taasa mara mana fafi laylati layla alati layladaas oo cazama rasuul rasuulka go-aansaday fiya fi laylati cala lkhuruuji bahaw min beyti beyt lmustafa sala allahu alayhi wasalam rasuulka gurishayni kubaha go-aansadi yo iltafa shubaanu qurayshin quraysh dhalinyartoodiya kulumeen xawla daarihi daari nabiy sala allahu alayh wasalam rasuulka daartis dhimisheeya ka kulumeen warasuul llahi sala allahu alayh wasalam naal bidaakilihi daakili daari daarta daakilsha kasuguyi falama jaa وakt الkروji bawki waktisha marki koy ya amara rasul rasulka amri sala الlahu alayه وasalam ibna cami nabiy nabag adeersiya nogshay caliyan ah binawmi hundurma cala firashi firashi nabiy nabagololis inika hundur lianla yashuka axadu axad ay shakine daraadiya fi wujudi wujudi nabiyi nabag halow shay axad ay shakine bibeytihi bi beyti laka helaw manaa la eranahob iyo darishimila kufiriya wakay kaasu jiifala gurena mago isla waardeyn waamara anabiyu nabag amri sala allahu alayhi wasalam hu calaya amri an yarudda huwa cala ini radiyo amaanaati naas dadka amaaniyaalsho radi ilaa ahliha ahli amaanaat amaanaadkaelsh radi rasul maxamedulamin aylan kasi walasheenadaaya lam amaanibi soo anabahooban radiy sin dardaarin idisusika dhaafi uma kharaja nabiyu nabag bahi cala acdaa'ihi acdaai nabiy nabag odowgii oo korshay meelo fidhiyan igasa waardeehaayan akabahi ilahay awoodis kaamil wa waako faalgalahu ilahay ridi anawma hundurmi karidi alayhim ala lacdaai wa badowki hata iblisan kuwinyi hundurmi ilahay karidi kulisho yani hundure meelo fidhiyaano hubsho haysadaano muxamed meelo kasugaayan lay hundure falam yara ma aragne hu annabiya axadun halinko aragima leh uma taqaabala huwa rasuulka qaabili maca abi bakrin ala qaabili saaxibshe binaanka kaseedi wasaaraa socdeen xataa wasala ilaa diran kaara sawrin meelibalan kahay godki oo soo reer kaara sawrin jabalki soo reeraay godki ilaa diran a dhuumadeen fiihi fi kaari sawrin kaaru sawr iya ka dhoomadeen yani sugo kalku iyo meelisi dhiyan hamin dhog rasulmaahay may lay waardiyaay nacala lay waardiyaay tawajaha rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul sheeyajihay sidii ila abi bakrin an waaclama rasul ogaayeyho ababakar ogaayo biamrillahi ilahi amrow shay lahu lirasuli rasulka amri bilhijrati amriya ogaayo walifasaxayh makin madinin baafadaayo fasaala abu bakrin abu bakar suaalay hu anabiya suaali sohbata la saaxibow ya rasuul allah aninki la saaxibow horta badalay ka faqaala nabiy naumer nacam ha ila saaxibaas uma haya a lamadi diyaarsadeen rasulki saaxibshay raailatayn lamalaad lisafarihimaa safarkoodila mahadaadun diyaarsadeen wacda rasul wacda wacdaya lamadiyo siyen huma raacilatenkian dhiiben iyo muwadoda koranankanjeedan balera lidalilin lanko jidka tusiyo mahirin caalimin caalim e jidka kasaw dalyaqaan e jidka kasaw may walay madini linjeed meli linjeed madino hadii si toose adariib raisi lamar jidka wiinaye madina katoosnaayo hoob lamar orooki dadbaha daba gale kolka may lan ini saanta la wareejiyo oo la wareeri saanta ini la wareeri marki madina linjeeda waago marki linjeeda koofur lamba koofurtiya lambahe wal hasii wareegde wal hasii wareegde kor ya jidkala kugudhiya ilan kuweydihayo jidkiya mare kalku yani lan kastaw oo wadanka kastaw miya ijaarden weliba lanko gaala haaya lere mana gaalada simankaasna oob walaago yar diinto yani ilaaliyahay walyar walyara kaba baagaayo diinti nabilah ibrahim balan la dhoorawsay oo kali walyar marmar balan dhoora aragaayo kalkun lankogaala e beesan taasa kasiyana jidkana mar siyaasa nawareejiyaasa madina niska jidkan oo kuridaasal mana koofra waanan bahaan si raadka lang wareeji manaa raadka lang lang yani waa kay masalan lang dhomi bes faylater mana balang balang nilagala le balanga nalagali beesadaas taasa kasiyaan lamadan halaad ningwed meelas jey sadaberku bacdina ninshanga ninshanga ay langna ka ogaayni faylater mana beesadiis ololon shagaysto mana gaalo ololon shagaysta ololsagaysado kalkun yani waa daya siyan huma rasuulkii saaxiibkii siyan huma lamadi raaxilateyntiya lidaliilin lanko daliil aya siyan maahirin maahira oh, oo yani dalyaqaan ah waamara anabiy amara lamadi amreen rasuulki saaxiibkay ho adaliila daliilki amir yani daliilki ya amreen an yajia huwa daliilka ini lakooyo bima bira an yajia huwa daliilka ini lakooy bima biraaxilatayni bacda talaati layaalin tadbir bacdishe ilaa tadbir walna waybiyay meela kadhumadaan inti kalkan weydiyo kudhamaadaw sidbir kalkan yani kudhamaadaw markaas nishan ay yani ayajiya ini likoy bima biraaxilatayn bacda talaati layaali likoy ilaa kaari sawrin jabalki kaaruseer laraa likoy uma farada rasuulu rasuulka faarugi marki liiskas di ababakringa kutabi aman aman duur eseed yani asma bint abibakar namay diyaariday sahayti iyo iya diyaaridi sahayti gurbugi lakiray marki wal kirtu wayti sunkiya dhasa lujisnaaye kirnaay iyo shartarigdegeed irti daatu nidaaqeen amantaleraaya saasaay uma faraga rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulkii faaragay ababakrin wawaacada huwa rasuulka layadoxtami yani meelo berso tirtirinya dskusaa isku dalanka iskumaridalewa wawaacada huwa rasuulka layadoxtami galgaduudka yani badana tirtirinya balcadaawalay wawaacada huwa rasuulka layadoxtami sala allahu alayhi wasalam hu ababakar layadoxtami liyuqaabila huwa rasuulka sinqaabil liliqaaihi lilmuqaabalati dhis liliqaaihi liliqaaihi liliqa yani lil yani liyuqaabila wa liyuqaabila yani liliqa lil lilmuqaabal lilqaabilati kasadikana wawacadahu liyadactumi lilqaabilati ini lakolomo kharija makata maka binaansha kolokolom maka binaansha ni kolokolom besidiya yani balanka galen inti intan iskakoyno wafa fi layla alati layladaas oo cazama huwa rasuulka go-aansaday fiha fi laylati ala lkhuruuji bao go-aansaday min beyti beyti rasuul rasuulka gurishayniku bao birood go-aansadi ya iltafta may hadhoobadeena kulameena haxeraryeena farta gaba shubaan quraishin quraish dhalinyartoodi ya iltafa kulamen shubaan quraish quraish dhalinyartoodi ya kulamen xawla daari daari nabiy nabag daartisi niyaalshiya kulamen sala allahu alayhi wasalam warasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulkeena haal bidaakilihi daakili daarihi daari rasuuli rasuulka daartis dhadiya kasogoyi falama jaa marki kooyay waktulkhuruuji kolka dhaanfa balantame falama jaa marki kooyay waktulkhuruuji bahawki waktike marki kooyay saacatu sifir saacdi kadamadeeskahayte rasuulka ina bahaw go-aansaday marki kooy yamar arasuulu kolku may lambahanyaa ra'yi lambahany si soose hoodan bato yoon iritiya waardiyahay markas le kalku yani gogi rasuulka kajifadi jare rasuulka gogodaay ya adeer hadiiskiisa koriyaaye caliyasi caliyo inta jiifoy manaa gogayn gabarkan jiifdaa jiifoy kalku iyo hoob koy fiiri saranba bogi milo kufiriya waaka iga jiiferena macni mil jiifoy bes kalku cali radia allahu tacaala canhu naftiisa rasuulka kufurdi may waalay lan dilshay la go-aami hadii boos jiifad yani laabuda iyo mamiya dhig orta in iyada naftala kadilo mana gabalki oo ladulshay lago-aamiya jifati yani lahangalo lakadilo isku dhii kort ani ogolaari mana oo li dilo dhonta lakadilo fadl dilo ani miyada jifadeer amara rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sheye amri ibna cami ami nabi nabag adeershe nogshay caliya kaartadi kufakod lahay rasuulka yafijiso marki caliya amri binawmihim durmo calaa firaashi firaashi nabiy nabog firaashi lagjifa goog shay googay googay firaashi kajifaadi mana wala saason welaw lima lianlaa yashuka axadun axad ay shakine fi wujudihi wujuudi nabiy nabag helaw shay bibayti fi bayti likahelaw ay shakine may wali liana qurayshan quraysh kaanu quraysh oo banaanka fidhen may aadan yuradiduna nag nagaayen an nadara fiirada nag nagaayen min shuquuq ilbaabi baabka dulduleel shay ya fiiradka nag nagaayen rasuulka ilbaabka dulduleel shay ya markasa waakay gaji waakay gajiifisa lahan waardayayen liyaclamuu sin ogaadana sirad ang wujuuda rasuuli rasuulka helow sin ogaadan sala allahu alayhi wasalam kolkun yani waakir taaso lianlaa yashuka wala taasan welin rasuulka taasa aragaay ay kalkun tuumadine bahaydi kudabagalnen inti ismeel kudirawla erne mago adala jiifoy go-obo welen waa ka jiiflayla inti waa ku bare meelo fiiriya tadhiyana lianlaa yashuka axadun ay shakina fi wujuudi wujuudi nabiy nabagaloshi bibeyti ay shakine waamara nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki amri calaya mari an yaruda huwa cala ini radiyo amaanaati الnaasi dadka amaaniyaalsho radi ilaa ahli ahli amaanaat amaanaatkaas helkoodan radi ilan id kul kikas man kana id kul man kana cindahu shay id kul man qof kasta kana cindahu cinda man shayun haadi shaygaasoo yukshaa lang obsada aleyh la shay lang obsada bimakata lang obsada walaca huwa kuliga digyahay hu shaygaas cindahu inda rasuul digyahay lan kaste oo maali hanta gabo amarna koo dhace leh rasuulka amaananka dhiibadaay kalku lankas amaanadiisan kadiyar mana amaanad amaanadano lankilabahilafakderne habara hooflama amaanadiisan kadiyar uma kharaja anabiy nabag bahi cala acdaayihi soo aaminsanyi ilahay rasuul shay alla subxaana wataala ba balangan malka taabada koro subaaleed is markii suuratu yaasin ara akri wajacalnaa min bayni aydihim sudan wa min kalfihim sudan aayadaasa korsho ka akri uma kharaja nabiy nabag bahi sala allahu alayhi wasalam cala acdaai acdaai nabiy nabag odowyaalsi kolshook bahi walhaal huwa rasuulkuna yaqra'u akriyaw wajcalnaa may waalnay min bayni aydihim hortooda may waalnay sadan sadbuus ya waali duud ya waali wa min kalfihim gadaalsona sadan duudow ya waali faakshaynaa hindhit daboolnay hum yo daboolni faakshaynahum daboolnay hindurmidu daboolnay ar ilaahi fahum yo laa yusiruna ma aragaayan wa desun durmi ilahay karidi yani kalkun yo lanka la degaalamahayan alla subxaana wataala ladegaalama fadaayan ooyo abuuray hata sikas welo koro didilo koro aman gurmaysii koro uma kharaja nabiy nabog bahi ala acdaai acdaai nabiya bahi faalga lahu ilahay ridi annawma hundurmiya karidi calayhim cala alacdaa acdaadi korshoa ilahay hundurmo karidi hundurmo oo dareen lahaynata hataa mayli sheegay yani ini rasuulka korsho inti mari araha qaaday madan kashishibi macnaha sikastul madag aran kashibi kudku are madag kashibi saa korsurme arinkashibe madhagagaw kaasa arankashibe yani saasa sukumoodi manaha laciifnimadiyo latusiyahay yo yani wa kay masala ilahay diintis ilahay ladegaalmaan fadahayan laciifnimadiyo yani hundurmi ilahay karidi madi aralankashibi baalgalah ilahay yani ridi anama hundurmi aleyhim alalacda falam yara ma arag huwa nabiya axadon ma aragn markiya baho beheeno mooden iyo yani kofka oo carabe usun meelosay kakoy iyo meelaas ku mari markaasa na yani dadki meel fidhiyaan oo ah keen hadan hoob yon durmeeda ku keen dulduleelkaa firiyen hooba firiyen waaka jifa mana jifa er muhamad jif bes lanki hada hakor maray hedmarsinday ma inta kusuubihaysan muhamada fadaayma dulshay fadaayma wa muhamad yoba fokadi er bahi waan hato madigin firiya madigin dong arika guute yoba bahi er muhamad sinsantalaabsadi mana beenta weren gabalki dulduleelka sugan firiyen hoob sugan firiyen waaka jifaba jif waaka eren mana koley nasin sheegi bahi arilan kusuge bahi oob waa ka baryay oo waargeyayan calo waargeyayan mana waa ki hooba bari idinti gabalki hoob kukahi calo lay kukahi waako markaasaan galeena aweere mahamad goshi eran korga larbaaxiyan dhibaatin jeysden alsiya kufoki hadan abubakar hadan oo lala oo fokadi hafirna abubakar ala fiiriyo taajri abubakar kidis hoob liseedi gibri lay roogaan walkala maroogaan hadan gibroogi dharbaaxiyan ilaa hataa xisoo darog abujahal leeraay darbaankiisu dhow dhegdhegaasha walaagajar kuduulen leera manaasma darbaankiisu dhow manaha gabarka usuub dhalo koro tumuntoog dhalo koriye iyo dharbaaxi manaha sheegawka la meel jaradiyo makor gaber bestiya kufokadeng manaha lamadiyo waa ka marki barilay yani yani waa kay aranti sikala kunadati marki waaye asilatun hadi shaydaan hamin usuge durman koreys waan kudamboytelere manaa usun hamin usuge hun durmisun si wala in waardiyaye dilka dadka kiisa kuboy gaadlaay aminkasan koreysankudambo iblis wa asilatun hadi tan asilatun ki suaale wa uma kharaju den cala acdaa'ihi uma taqaabala huwa rasuulka lakulmi maca abi bakrin wasaara socden hataa wasala ila diran gaara sawrin jabalkii soo reeraa gobsay diidan waakbaa dhuumaden fi fi gaari sawr asila hadi asilatun wa ilaa aina anteba tawajaha rasuul rasuulka injiyasidi bacda an umira huwa rasuulka marki la amray bilhijrati la amri bacdisha tawajaha rasuul ila abi bakrin ma facala may falen bacda dalika may falen uma hayaa raaxilatayn lisafarihima waacdayaahuma lidaliilin waahidin limaada amara amara amren adaliila daliilka ma amren yani amara adaliila an yajiia bihima bacda talaati layaalin ila gaari sawrin fi ayi laylatin iltafat subaanu qurayshin jayli may subaanu qureen yooda kulumeen xawla daari kakulumeen yani falama yani waa kay masalan ba fafi laylati alati cazama fiha cala lkhuruuji fi beytihi iltafa shubanu qurayshin xawla daarihi markaasa meel ka kulmay alkhulaasa itafaqa rasuulu rasuulka iya lawaafagi sala allahu alayhi wasalam maca abi bakrin cala lhijra kilwaafag wajahaza diyaariyan raaxilatayni lamaalaada diyaarsadeen wakaraja nabiy nabaga bay sala allahu alayhi wasalam min beyti beyt nabiy naba gurishe ku bay walam yaraw ma aragna huwa nabiya ma aragna xata wasala huwa nabag iwa saaxibu ilaa jiraan ilaa gaari tawrin jabalkii gaaru toor leeraa ilaa diran waktabaa dhowmaden fi fi gaari toor jabalkii gaaru toor leeraa dhasisa ku dhowmaden wa dalabo gureishin guraish dalbadowkeedi yani dalabo gureishin guraish dalbadowshe ahi yani dalabowkeedi rasuulalahi raadibi sala allahu alayhi wasalam kalkun baada goob iya nagaden mayn ala meelilika helaw hal haweyji hela goobado naf i geeri walilakisheenobseeran mana markaasa weliba sii yobooxen hanti eedan badan manaha lang ala lanki nolol igeera kashaan mise saaxib kashaan boqol halaada lasiyeran yani boqol halaad boqol neef gele iya lasiyan diidi saasmaa boqol neefa lasiyeran isku mid manaha gaala mucalimkood iblis lebda han hati rogan saasuma hiblo la madishay wala saare lin mana intaasi intaas lankia gobod intaasa lasiyaya lin mana kalkun dogongnimo dagaal dogongnimo dogongnimadiis waa marki walkal sarwaayan saasara lama taxad qurayshun quraish markii onayo mirowtay tilka laylata haninkaas jamowtay marki mirowti jinsho isdarayha mirowti ilan lakiya kufokiday rasuulka kufokiday sala allahu alayhi wasalam lama saxad quraish quraish marki hamirowtay tilka laylata layladaas taase hamirowtay yani walam tajid an fi bayti rasuuli rasuulka gurisheena ka helna sala allahu alayhi wasalam ila bna cami cami nabi nabag adeershay anogshay caliyan e maahin lankalka waayan oku dhambacla waardiyaayeen jinki humid wenga istada may dorsaday xanaquhum xanaagoodi iyo isdari istada may dorsaday xanaquhum xanaagoodi iyo dorsadi faarsaluu diren shubaanon dhalinyartood iya diren bisuyuufi seefiyaaliya la diren walcisaa wabilcisaa buluyaaliya la diren nama seeftis ulisa dhaadadeen waardiya dheen hagobado haweydiyo tabxatu hiya quraysh raadiyaas can rasuuli raadiyaas sala allahu alayh wasalam inte fi kuli jiha afarta dhibladala landiri bara waago orso yani meelkas dadalanderi mana yani bari galbeed waoy kufur afarta ibli dadlanderi wakad jacaluu may weelana liman ma in weelana yati in lakooya huwa manka him quraish in lakooya bi bi muhamadin in lakooya o yadul huwa manka tusiya hum quraish tusiya aleyh ala muhamad tusiya ma in weelana bakshish abaalgud miata naaqatin boqol neef geele jaaizatan haal i abaalgud lanki nolol i geeri kasheeg ama meel kasheeg ama hadobl may lasiye erena boqol nees geel lasiye abaalgude mana wakad wasalo kudabgale lanlargo kalku dadka geelna edan jeelen carabta lanlargo boqolkaas neef geel yabooi hal helo hal hadobado taren lamba raaska eedan kasaay kaas raadiyo nagden mana waydiyena waydiyen lanlargo saaso niman may jira eed raaskan kasaw yani wa kay masalan ad baadid oo kale mayba lanko neef hoob dhumo lanko edanka saajar mana irinka dabeela ansooda walas walashi sheega mana irinka inta ansooda intaan lakuhorseedo iyo miilonsooda irinka kasa geel miilonsooda kasa dabe jiran baadid hoob dhise kalkin yani reesaas hibiloo la diray ha bas wa baadaha aruuriyelilay mana kalkin yani saas oo kale dad ed raatin kasaajir kalka rasuulki sala allahu alayhi wasalam dad reeso laki jaro haayeen yoona lutiyo dhulku tartiiba tamansaar maili sheege ta irbo kasoodaaya mana farnya fodiyo kasoodaayo aydaas kaleyla faamay baraadiye saas etasi in raas gabalkana buuralow habal aruu i raaska inta la erga inta mari ima eh buuralow meelil kasoodaa sidii eta niman si khatar dareerayan rasuulka kudurmen sala allahu alayhi wasalam gabalka si inwadaayen inta mari mari inlahaayen rasuulka gosigari korshe korsurmen macnaha waa ko wakad wasaluu deereen filbaxti raadiyow anhu an rasul raadiyaha derin ila lgaari godkiya derin si in widaayen in widaayen dad raadka raho inka dheer ahaayen guurti korshe surumen bixaysu meela kor surumen law nadara axaduhum koosho fiiriyo fiihi fi lgaari godka laysagan dugud la ra'aa huwa axadka aragaw arasuul sala allahu alayhi wasalam wasaaxiba aragaw mana god oo sheega an galaw dhong me godko datis datis isku fadheeden mana si dareereen kolku meela kor surumen waa ko korkusurmahaya wara'a abubakrin abumilaki sheekdaaya wara'a abubakrin abubakar ma eragay radialahu taala canhu hum alkufaara gaaladi korshiisur ma arag fabaka abubakar oy bes kolkun rasulka dhimishinkoy ka eri walan ooyaw dhima nafsa tifisman ooyaw usmay weli shaksigoo dhimidiyu abubakar oo dhimid markaas shaksigoo dhimid is arage laakin rasuulka sala allahu alayh wasalam hadii meelilkadil may maylikooye dacwadii dhong oo diinti dhong ini ladil kolka wala murgooda rasuulka nabi maaha inuusan murgoodan abubakar marki dadka seedeen weli hadda adalka walan ka gaabiyahay kitaabay winin seetuwaawo dadkan yani waa ka masalam adan kuher kolka may bua masalam kitaabo mukhtasar lay kolka yani marki meeli godka la seedi god oo bahal gal eho saasuskha duurkanka yaala bahalataasugjar dhiikon nayre rasuul alla ani hormaraysu ani galeeho laala bahalka jar an la idhego ani gale eh bes gabalki gali gabalki hagaaji gabal mayla lahay dulduleel saas oo kale dudkuli lahay goog iswesiyato tarigi meelbu duleel mol hakubahan lahay kuobe milaninto walan waay suul sheegeli abubakar radialahu taala canhu dutisas obi mana o mana meel wal hakubaafadgo rasulkatikadadadis lutisa meel kaobi bes hagal rasul hagal bes rasulka sidii hakagali sala allahu alayhi wasalam jifid jirtisa rasulka jifid dab hadaalinaay kudhon iyo an dhafarne saase afesul afidablahaana mila jifid jirtisa ka jifid rasulka iskun duri yani waa be bes wal haana abubakar ilintis ya rasulka tiska arkin soo jif markaasa meray ha yani waa kay ma kahi rasul majar markaasa mer rasul allah walay ganiliyeri mana walay ganil abasi ganintelere mana godkiislutuska raabi abasi ganinti bes rasulka lutashaanga ari mujoogtisa sadak mari maa markaasan kadubo fasig macnaha kolka yani meeliya oo ka jaraan yaha korsurumen quraish bed abujalan kuwinyi meelaha korsurumen markaasa meerena raadki nimanki raadki rahaay inta ma dhaafna eren muhamed raadki unhawedni inta ka dhamaadi eren saas etana raadki may hatirtiraayay yani waa kay xaywaan oo may buamdaho ilahay kila jar hata xaywaanaadka jeladaaya macnaha kila jaraayan isla marki meelo gali may lari aara geedan dheeraw yani waa kay saabtaaba dhabka sidel oo saabtaab oo intaana dilood intaana sin wal saab saabsamaylin malaya iyo dhubka sidi gabalki godki gaarki yani kolayna hatamayla sheegay ukun wayfiyeen gabalka gawshe iyo ukun kuweli manaa ukun saabsaabyan kuwadhatanka dhadhali markaasa meerena hoob muhamed inta ka jar ani raadka raay meerena inta ka dhamaay migasu miilana ka jar maylayna yani inta hoo ka jaro fada saabsaabkan kan e duma fad o ukuntum ulaytum gokun saaragna dii fadi hoobad fadi ho inta gal fadi ilahay gudurisa ilahay awoodisa yasootogda kolku meeriyaseeden halinko iyo kumid eho ah galbishi makadhinan kadeynin meelay kadoodaana kajar makajar laylay maayin inta fiirinen lang eri mal arag ilahay awoodis kamil ilahay bakureeb wiqaayat llahi aklat can mudaacafatin min adduruuci wa can alin min aludum iyo rishaacati ilahay doorisi soobka dhoor manbaha nidi manaha bebai wal kasta hub i manbaha nidi binaanka sulugtala kintaabada kor hub kas laakin jam kintaabada anoo ilahi kadhow bes ilahay awoodis meeliya kor surume yani maerena antaki jar qaarkood maeren mohamed antaki jara su dhaaf aara aaradan dhalashadiis ka horeeysi eran mana antaki jara su dhaaf abujahal oo dhiblow eye ankaraiyo dawaaye maeren mohameda sixirsigol ka ogaa mihin dhasaabimaayin ma dheegaayo mana haba kaanuna dheegahay laakin indasaraabasuubiyasintaab masixri maayna dheegahay kalku yani waa ka ilahay kudaris meley kadooden kadooden iskunagalen godoonin mana makajaro ere kaayigi may hoogbalday makajarya hoogbald sidiya kagodoonin laa dhoori mana may leeray mucjizu may leeray yani rasuulka sala allahu alayh wasalam mucjizaat badan yalasi wa mucjizaatuhu kasiirat gurar minha kalaam llahi mucjiz lbashar mucjizaad fara badan yaro soo kasray sala allahu alayhi wasalam aclamu mucjizatin bacda alqur'aan maylare alhijra mucjizadii rasuulka lasi qur-aankaan kuwiin wagto qur-aanka bacdishay mayn kuwiina hijradaan kuwiin macnaha may weli hata firi sharay hayti kor surunaaye kor shohas kumari mucjizu lan odow e oo meelinka go-aansadi go-aansadi lankan dille haddan hundurmo lakaridi mucjizu hasu kor mari korsho arab madan hankashibi askumoodi haddaba inta hagara korsurmin halinkood bayamalewaako mucjizu mana ilahay dho bes isku tilaabsadeen isku mooden bes wara'a rasuul yani abubakar marki reedkalkun obsadahay markaasu tan oo ang hasali wara'a abubakrin abubakar iyo aragi radi allahu tacaala canhum hum alkufaara gaaladii aragi ina lanka kor ka surun i lanka hoos ka surun lanka hoos ka surun may leray yani almaixu acrafu min almatixi almaix maixga may leray lanka eelka salka hoosiska jar lanka eelka salsheka jaro biyuha dhurahay acrafu min yani dubri lmaatix kan kor ku jiidahay dubrshskukasayl mana lankan kor jar hoobsada kor han fiiri araga egda dubrishi arag oridis araga kor kora jarkaas kolka yani lang hoosanka jar lanka korkan surumaka doodahay arage masalam abubakar aragis marki yani waraa abubakrin aragay alacdaa doki aragi fabaka huwa abubakar oy maylooya ser mana maylooya rasuul ala dil dacwadi dhong nolol dugma nagdaaso madhimadaasor faqala rasuul sala allahu alayhi wasalam rasuul kalsooni haysade law li abi bakar xasalay ma eray laa taxzan walban tiirtoy id yaqulu lisaaxibi tan ilahi layu mana qur-aanka ilahi kadiji laa taxzan antiirtoy abubakar walban ofsutay may walis in allaha tacaala ilahiye macnaa macagaan haadiyer mana ilahiya nila jaree walba obsat bes faacma allahu ilahiya hindatiri abtaar almushrikiina mushrikiinti hindiyaalkood iyo ilaahay hindatiri warajacu nagden khaaibiin haalin ku khasaaray hoogi on goobay khasaari dantiyon deern yaha godoomin wa asilatun hadi asila maada camilat qurayshun quraysh may suubidi sabaaxa tilka layla layladaas saase subaxdiya quraysh may suubidi lama saxat qurayshun marki waa bariisati erakorta sabaxat lama asbaxat oo kale lama asbaxat qurayshan quraysh marki waa baraysatay tilka layla walam tajid fi bayti rasuuli asbaxad meeliyade saxad yacbire waan asbaxda kadhig hodhay mirowtiyer saxad hadile miroonardaas asbaxad ulaafiyan fi layla layladaasa kudamboy lama asbaxat qurayshun marki waa baraysatay tilka layla waa baraysatay walam tajid fi bayti rasuuli nang halne sala allahu alay wasalam ila bna camihi aliyangmalankelaad istada wajacuhum xanabuhum ay galabhum dhirafsoo darsaday hal arsaluu axada direena lilbaxi canhu faarsaluu shubaanahum dhalinyarto bisuyuufi walcisa bisuyuufi seefyaali walcasiyi uluyaaliya la diran tabxatu can rasuul sala allahu alay slam fi kuli jiha maadaa cayanuu may cayineen jaaizatan abaalgud lidalika alqatli dilka rasuulka abaalgud may cayineen waqad jacaluu liman yaatihim bihi aw yadulhm calayhi miyata naaqa jaaizatan hal bakshiish ama abaalgud ilaa ayna wasaluu fi lbaxdi canhu can rasul maraadiya unta deeren waqad yani wasaluu fi lbaxdi canhu can rasul ila lgaari min man ladi ay man ladi ay ra'aa huwa man aragay hum alacdaa odow ka aragi min algaari godka ay ku aragi abu bakrin wara'aahum abu fabaka alkhulaasa wa fi sabaaxi waa baragi waqad asbaxat quraish iyo manaa dalilsha waa baro wa fi sabaaxi subaxdi iyo dalabat qurayshn quraysh raadiday huma annabiya wasaaxibahu ya raadidi wawasaluu deren ila algaari gotiya deren walaakinahum lakina quraysh hase ahaatee quraysh lam yahtaduu manhanun ilayhima ila nabiy nabag manhanune ma ogaan inti mja ma ogaan wa wara'a abubakrin abubakara aragay hum alacdaa odowki gaaladi quraysh aragi fabakahu abubakar oy uma jacaluu weelen kufaaru quraysh miata naaqatin boqol neef geela iyo weelen jaa-izatan haalata abaalgud liman na abaalgudang arte yadul hua man kutusiya hum kuray tusiya aleyh ala nabiy tusiya khuruj nabiy sala allahu alayhi wasalam rasuulka bahawshay ay khuruj nabiy sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshay bahawshay min algaari godka kubahay bacda an inqadaca albaxu baarbaaroka iraadinti marki goti badisha ani rasuuli rasuulka godi badisha sala allahu alayhi wasalam yakraj nabiy naba bahi maca saaxibi saaxibi nabiy naba saaxibshay maca shay la bahi wakad adama na gaaden fi lgaari godka datin salaasa layaalin sadberi na gaaden wakana cabdالlahi بn abi bakrin cabdالlahi بn abi bakr iyo may haaday yati kinglakooya hima anabiya aman saaxiba fi lmasa galabton kooya wayukbirhum kabra huma lamadiyo biakbari quraishi quraish walikatataladaas ay sheegaw ge haminkiyo labarye hilaabadka mila kukahe yani quraisha maki kooye kabaitin okal lang bari okal meelba odayaalka susulumaayan dadka susulumaayan yani wa kay meelo susulumee sirdon waay walaal wali lisheega unagoyaro wali lisheega kabacdi akbaartian jeeye sala lahay asoodana gudkiya hooban jidan in sheege wa akbaartian in sheege mana wa kanat uktuhu uktu cabdillahi cabdillahi bin abi bakr walaalis asma ah taatiti inglaseedatoha fihima rasuulki amanacaw bidacaam inglaseeda fi kufyatan si garsoole awfan obso min quraishin walaa nanga garsada maydhowmadaayan awfan min quraishin quraish obsashadeed garteen walama jaa marki in lakooyay huma anabiya wasaaxiba wadaliil biraaxilatayn in lakooy fi sabax ywm hali maalinti sada subaxdiye rakiba koren wamasaara socden kaasibin halangasadaan almadinata madina gasadaayan wakad laxiga may haleelay din binabiy waman macahu fi darigi jidka may haleelay suraagatu suraagat bnu malik ibnu duxshom iyo haleeli waaraada huwa suraaga doonay an yaktula rasula rasulka ini hadiliya dooni faqiila fafashila laakin hagul doraysday makiliban waay yani waa kay rasulka sadbermelidogi khuruuj nabiy sala allahu alayh wasalam min algaari kubahaw ila lmadina bahaw bacda an inqadaca marki gohay albaxu raaraadinti marki goti bacdishe ani rasuuli rasuulka la raadiyay sala allahu alayhi wasalam marki goti bacdishe kharaja nabi naba bahi maa saaxibi saaxibi nabi naba saaxibshay macashaya la bahi abubakar wakad adaama lamadiyo na gaadana fi lgaari gotkiyaka na gaadin salaata layaalin layliyaali sade gotkika na gaadin ilaa sadberi la weydiiyey maylasu ku jaran wa kana cabdullaahi bin abi bakrin cabdالlahi بن abi bakr may haaday yatiki in laseedaw hima الnabiya وasaaxiba laseedaw fi masaaga lafsan laseedaw وayukbir on kabraw huma lamadi on kabraw biakbaari quraiشin quraish akbaarti on kabraw wa kana huwa cabdالlahi may haaday hoosandeg yusbixu huwa cabdالlahi ini waa bariisdaw bimakata fi makata makaka waa bariisdawa kaanahu ana cabdالlahi lamid e naa'imun lang hunduri biha fiha maka hunduri lamid e ilaabodka kudheelmade godka kudheelmade waa ka marki baryawna marki roog kal walbel bari oo kale lamid e fa ida samica oo lanko leerahay camir bin fuhayra oo mawla abibakrin abibakar khadimshahay irinkan daajihay usun meelo irinka daajiyay caanadaan jeeyay caana la karkariya karkari iyo rasuulki saaxibsha jeeyay usun meelo irinka barisiye iraabti meelaha kudhagaajiye unug meriya mariya lutis irinka marsiya lusuntaknanaqdaasmeyalerne irinka meriya marsiya usun yani markas taasa welay samica huwa cabdullaahi hadii dheego min quraysin quraysh habaran aran kudheego habar kudheeg oo min jihati rasuuli rasuulka jidis wa saaxibi wa min jihati saaxibi saaxibi rasuul rasuulka saaxibsa jiyadooda aranka saabsan hadidee jaa ilayhima lamadi anseeday laylan fi laylin aminki anseeday daab marki o dhugto dhugto dhiido ima aminka lideeriya dhalmada meela seeday wa akbara huwa yani cabdullaahi kabray huma rasuulki saaib saaxibsa kabray di bilkabarin kabray sala lahi sala lahi ra wabata cindahu maamdiyo habariyaay kalku saasa yani mil ilaa milaka jari wa kanat uktuhu uktu cabdillaahi bn abi bakrin cabdillahi bin abi bakr walaalis asmaana taati seedasa himaa rasuulki saaxibshi seedasa bidacami seedasi kufyatan si garsuude sadidas bir sadidas ofan obso darteed oo min qurayshin koobsadaw walama jaa marki kooyay humaa rasuulki saaxiib marki nakooy adaliil kijid kutusiyaay biraacilatayn lamid helaad nakooy fi sabaax ywmi halii maalinti sadex subacdi amako iyo rakibaa koreen lamadi gaadida koreen wasaaraa socdeen dasidina halan ka sugaan jidko toos dariigu raisi misi toos nung dariiqoo laablaabay jidkada jidka koofur hesheen been yaman hesheen been markaasaa sii wareegdeen heebtaha mareen korkaasaa kudhiyan mana wakad laxika may heleelay kolkan waxyaalo fara badan jidka markii oo maraayeen ilakulumeen mucjize oo lalakulumi badan iya jiraan ahay may kumid ahaa unago irin daajiya rasuulki saaxibkiinseede markaasa merena yani aani fadaan in maal irinka rido ninku maal markaasa mere irinkan amaani iyaya mamaalo korari cabdullahi bin cabdullahi bin masud langmala lankusuge amaani iyayar bes unug fayla saren rasuulka marki calaamaysigi unug fayla hadii marba wari lakin aamini bad ada taas anin fayla tale laakin may edmaase riido oo irmaante lay ning rasuulka sala allahu alayh wasalam hormaantang hayne neebnyani irinambudne esang ambodn yeedalanin fasaxri sang naas sang aanadhood mindidi oo lanki irinta lahay fasaxin dham sasaantin hooba ridan frudas gobsadaari hooba sing aana kuhela korta frudo weli shedata lambodna hooba aana kuhelasan waatay gobsadaari bas rasuulka ridiya tafaanyay bismillahi eri naaske jugjugsi isla marki naaske tegami mana afufami aana weelkaya laguuy aanadii kudergen kutun waderji irin jarki rasuulki saaxiibkeena dergin anidi mirin kutaban reer isku bahen mana markaasay bar ibareer manaha walaan adaafeedi may bismillahi walaadalahitimey unugi markiba islaamnimadi fadhi may walay wal mucjizeela kulmi manaha neef aanan lahayn naasilaisalan gobsadaayo sila la eraayo lakuhub dhawaayo isla markiba buisma lakumaaladaw hadina dhowti sila lantaabada hadina kashuugaw walyaab lela kulmi manaha besibiya islaamnimadiisa naftiisa tagala sabab nagarki kusii tabe bilaamay to hadana jidka degan oo bilaamay oo malaag ayad yani sharaf lahaytay oo sakaawo haytay jidka dadkis deganayti iya yani nseeden markaasa merenaha eh, yani yani riido oo waa irinka jilaa jiray harkasha duurka la jiray riido oo hataa haashnama lahirtay wan nlahayna idaroogi is markaasa merenaha nima caananasi da soctaaleena markaasa maertaysa anasinka siya walba magab irinki jilaajar ridantan ena irinka dhon hata kuwertaysi haashimim dir inta fidhiid walkal mahay norti mana rida lani fasaacdi tanga maaladaan tanbo aana kuelaa tan maaladaan hadin sidiya wali rasuulka tafaanyay sidii caana lakugu dherigi manaa ya naftiye walateediy walan buy yoona waraabe liyaabti kalku markaasas eed an firidi lankan lanta ewa erti manaa lan mucjize ewa eed an hadda tilmaamta rasuulku la tilmaamo sala allahu alayhi wasalam tilmaamtan ka saxsan may laray bilaamaytaas umu macbad bilaamayt umu macbad ma hayn sasag male umu macbada lera bilaamaytiyeede tilmaam kafayle iyo nayawlanko kale oo rasuulka rabiibshi haaye oo khadiijo dhalaasi lamadaas iyo eedan tilmaamay rasuulka tilmaamta rasuulka marki lakusheekoy kitaabay axaadiis kusheekoya labadaas tilmaamola badan aaa eedan tilmaamtigi lankosada e sifaatu kada wakada wamacnah wajuzma saas erti macnaha isla markiiba yani reed bes milen artishehoobakoy aanulay gabalki almaayo irin makin kutabne fiidin oo khalafahu ljud leebkin kutabay inta kukoy mana anada inta kukoyki lanka oo sida e sida e sida e rajulun mubaarakun yani waa kay kada e ninko eerti mana sifatu kada kada e sida e bes inshi sheegdi wallahi maertay lanku suga e saaxiib qurayshin wey quraysh lanki way biyaasa ile mana lankalma eh lanki quraysh way biyaasay halaqobdoylalaha ya ileyi lo ano lakula ma fadilan kusuga ruma ay fadiyarimanti macnaha besigiya rasuulka saaxibshay kafakudankabahen suraabe sidis man yaalo ku daba seedi reed wagad laxiga may ba lakulumay din binabiyi wasaaxib asxaabi may lakulumay fi darigi jirki may kalakulumay suraagatu suraaga lang leeraw suraagat ibnu malik iya lakulumay wa kana huwa suraaga may haadi kad samica huwa suraaga ini dheegiya haadi biljaaizati abaalgudka dheegi boqolka neef geela iya dheegi alati jaaizadaas jaclad weelayha jaaizadiede qurayshin weeli liman un weeli yatihi huwa manka unakooya hin qurayshi unakooya bimuxamadi unakooya yani waa kay boqol mee geel elasiye lanki muxamed lakooya dheegi falaxida rasul isoo meel fidhiyo fidhe fidhi suraakat bnu malik boomshay iyo malaagn hay isoo meel fidhi iyo kalkun reed yani lanko hamari meelaha mari markaasa mera dadka soctaale safre iyo meelanka arag neef hogel weydiyaay baadi omagunaayt dadko ontaa ka arag waanu lankila raadiyaay quraish raadiyaas miyang malaya dadka oo lamada qof sadido qof ma lankirinkan daajiyaa iyo afar qof ba iskahaayen rasulka hoob behen ordaan lama layhaayen rasulka saaishe laakin may ka darsamay lankigaalka jidka tusiyaay sidi lankirinka daajiyaay camir bin fuhir afar afara iskanagden kalku kalkun dadka onta maraayeen muhamadki quraish raadiyaas miyang malaya bes markaasa meray ah, ah dadkaas ma ewer dadka obaadi weydiiyan hadda marin may fadahaye usakaho arintaas boqolkaas may fadog suga fadeen suraaga maray lanka suge dadka adaha aragdi ani ogahon dadka hadda intaan mareeno baadi weydiiyayan ileyin eri mana dadkiya qalbisha dijiya ogda bes soo fadhigi ba hadalki meeli walaawshamuglahaadi tartiib tartiib ansibidi bahi idisa seedi kaadinjela hadalay maere neefkan oo fariska binaanka indiyari usun warin shayna gaadi waranka yani wahay goorigiska jari reed dabada reed e kubi horta hooga kubi maturaagantankareegda boqolka neef ilka kor marna leys kolkan waran reed kubi sidi reeda kuqaadri binaankan bay horan bay kudabgali wakad laxiga suraakatu suraakiya halaali bihim binabiy wasaxaabiya halaali si dariigiisak halaali waaraada huwa suraaga may doonay kolkan reedtaasu marki isbahi boqolkaas neef geela dheegi fa huwa suraaga haleeli arasuula haleeli xata dana huwa suraagilaan kudhawaad minhu min anabiy facasarat may tugtukootay rasuulka marki suraaga abubakar awaardihaay reed hafa fiiriyahay rasul quraanshisuafisda ortisa dareeday markaasa lamba kahorkooy yani iya la wareysadaay lamba kahorkooya qureyshe may bahorjaray abubakara yani lahormarsi rasuulkana sala allahu alayhi wasalam maya abu rasuulka horjari abubakar reed hasaarmaayo daabado isa saarmaayo lamba korkoy kalku reed mayla kasta eed mashhuurhayay abubakar reed mashhuurhay ganacsi iyo dhini kastaba masabka carabtiyada kasta abubakar mashhuurhay markaasa maylaraa lankan adkiilijarmeyu markaasa mara daliil jidka ay tus yeeren jidka ay tus jidka jidka safara ka jare jidka ay tus yeeraay mana qofku ma infahmi kalkun daliila jidka ay tus yeed ma infahmiyey jidkini kasta ay caadi ah abubakar ma eh. in lajeed wadadii toosan hayta islaamka ay tus yeen lajeed rasuulka lajeed mana kalkun lankan ay la jare abubakar maykekntanjed lankan horta daabada horta saaragna mey lankan jidka tusiya salay mana tibiyalka meel mari kon abubakara kudabagali kana kudabagali turaabe e bes rasuulka saabishay aragan lankaana heleelahay aragan bes ilahay tun ilah noogoba yani suraaga noogobay lanka noogobay facatarat farasu farasu suraaqa suraaga farisya iyo latarinboti fakara huwa suraaga hoobadi canha can lfaras farisyaka hoobadi gamunga gabiye lere manaa gamunka may laa inacmanka yaalo walka soo rodaayen gamunga jiljilaayen hoob laahan bata arintaas makalibanaasan mana hoob nacman batan kalibanaasan gamunga jiljile markas mahan daase laa haddana gamunki waa aadidaay laatahanbahe rahmal fadaan kacaasiya haddana mana boqolki neef la argaha boqolki neef hababaylayl des kacaasiya hadda marmara gamunga jiljilide laawahanbaas hadana dentisakan hadan kudabagaleela mana marki danb subalkulumke facasarat farasuhu farasu suraaba suraaba farska iyotarinboti fakara huwa suraabahobadi anha an lfaras hadina uma rakiba kori ha alfarasa wasaara socdi hataa saara ilaa ahaado yasmacu ki dheegahaad qira'at rasuul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka akisintis dheegahaad walaal huwa rasuulkana laa yaltafitu redin dayan rasul kalsuyi walba makobsada fasaakat may tiinbatay farasuhu farasuhu suraa daaimata farasi suraa suraaga faris lamidas lugaad hore yadhukatin badan fakara huwa suraaga hoobadi canha can lfaras yaka hoobadi uma zajara huwa suraaga anaanadi ha alfarasa hataa nahalat ilaa hingid lugaagiba dhulka gala hingid falam takad masigna hiya farisi tukhijuni hadido yadayha lamadi lugaad hore hadid masigna hataa sabaca ilaa kaho jirkiska shareed hataa sabaca ilaa kornagalo liasarihima asari rijlayni yadayn lamadi lugaad firis lahaayen raadsi un sugna un kor nagdo gubaarun bus saadicun irka iska jaraanti busa irka tolli roog iyo tay hasidi fi samaai saadicun kor nagday fi samaai kor nagday hataa sabaxa ilaa kor nagdo liasarihima asari lyadayni lamadi lugaad firiska raadkooda in kor nagdo gubaarun bus saadicun kor nagdo fi samaa kor nagdo misla dukaani un halrigay busa tul erti mana faclima suraagatu suraaga may ogaaday ana camalahu camala suraaga suraaga hoolgalshay baaiicon ini halaawi ini boqol meef geela galantaanka dhikaanay muxamadan qobda korna iyo ogaadi fasa'alahu lamaana yani waa kay taasi leeraay amaani su-aali bes galantaan heeli ya muxamed alamana alamana mana bes muxamed o bes waha amaano laisiyadi bedbaadi waa bs naftis ba dhulka galafali firiskii shay ba dhulka yein badi usu ba dhulka galafali markaas obsadi kalku amani suaali maxamed ibadbaadi ibadbaadi ibadbaadi erbesa dhimisinjeysadayo bes balankiya la gali yani waa kay dhimisinjeysadaw ibadbaadi eri bes wal badbaadi ooba ada dhiban wedina hadhawaawa larikoy wakafa huwa suraaga obsadi calaa nafsi nafsi suraaga suraaga naftisan obsadi fana yani waa kay fada yani waa kay fanaadaa huwa suraaga naadi huma rasuulka saaxiib shay wabalaba suraaga ku dalbadi minhuma min anabiy wasaaxibihi ala maana ku dalbadi faamina yani sidiya kabadbaadi warajac nagri aifan hal aifan yani wa kay faamina huwa yani wa kay rasulka badbaadi way faamina faacilkaskafiri faamina huwa rasulka badbaadi warajaca huwa suraadaha nagdi aifan haleki ahoogi hakasaare ahoogi mana may diiday markiisa nagdi suraada hagodoomi yani wa kay walahay markiisa nagdi yalakorkoy marki hordhaanhaynaykaroora rasulka dulsheekarooray marki damben waardiya nagdi mana markiisa godoom rasulka anseel bananga lagali muamad maerayha wala an lakulmi walwin mucjizo emay walaseha yani kurumaaye yani balan wardadingor hadu kubacdo ad manaa lang oo sharaf le hoo geeri doono nagda hoob hadhowti ad malik ada naga tokinkoye wargading abtuge wargadang abtugi abubakaran dhiibi wargada lang abtugi yani wa kay lankan aamin waayo la hadi la alla hadhowti ana fursad helad lisaska godoomi hantidii wala isuwegeyn gurigii i walaagi dhonga maerayha daadada mafadano nabadbaadilay dadka lay nooreeb hadi laweydi ad arag doole dari mana esa godoomi lambus korko kolku yani mayliya muhamada inta ismay weydiyaasa muhamada weydiyaasa aha inta horta ma jar dinig aniga kuweydiyaasan maayo mika saasano suraade lanki raati kasaay miya aha dinig aniga koy ma jar inta lay kuweydiisa eray mana maalinta wilshana rasuulka dilsheekarooray aakirshana waardiya nagadi mana mucjizu kolku walaliyaa hasu godoomi marki dadka layin suraade sigismanyaal marki layin lanki oday xanaagkas oday muhamada dila haddana gadoomay waabwaardayban eh sisban yaalsaas suraasban yaalsaas wakad laxida suraakat wahaleeli bihim binabiy wasaaxibi fi dariiq waaraada huwa suraaka may doona yaktula imi dilo arasuula sala allahu alay salam dil fafashila huwa suraaka guuldoraysada asilatum hafashalmi mana kan agaama rasuul kan meega agaama rasuul sala allahu alayh wasalam wasaaxibu najaadan fi lgaari halaatat ayaami man kana yaatihi ma in laseday bil akhbaar in laseday cabdullahi bin abi bakrin man kana yatihima bidacami asma mata saara nabiy ame socdi ila madina amen socdi bacda alaaat ayaami man laxiga helaali bihima binabiy wasaacibi fi dariiq ay helaali suraagat bnu malik alkhulaasa haraja rasuulki saacibshe behen min min adari min algaari godkiya ku behen bacda alaati layaali leyaalisa ka bacd wa kana alu abi bakrin abu bakr helshay may haaday yakduna inika lahaayan ahaadeen calayhima cala nabiy wasaacibi bidacami laka lahaayen walabaari balakbaarin laka lahaayen sananguri injeyasi kurikona usunanguruga yani akbarta injeyay uma saara socden maca dalili dalilka macashe socden wakaraja may bahay fi atharihi fi itrihi ma itri nabiy wasaacibi nabagi saacibi raadkooda may kabahay suraakat buhaari ga kabahi facaada huwa suraakaha nagadi khaiban haleyki haoge angoobi hakasaari mana annuzulu biguba wala